bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh وعlى alih وصaxbihi وslma تsliima kaiira ilى ywm اddiin darsiga lix iyo tobnaad waxa uu ka waramayaa addacwaةu jahra dacwaddii nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo baaqii uu dadka ugu baaqaayay diinta islaamka oo uu kor u qaaday waxaynu hore usoo tilmaanay dacwaddu laba marxalo ayay lahayd marxalad ay ku socotay si siri oo hoose iyo marxaladii labaad oo ah in si jahriya uu rasuulku u faafiyey calayhi salaatu wasalaam labadubana xikmad iyo ujeedday lahaayeen oo markaas sida siriga ah loo bilaabayna ujeeddada iyo maqsadku waxa uu ahaa inaan ummadda lagu kadinin wax aanay hore u arkin markii shinkeedii iyo xilligeedii la gaadhay ummaddiina ay warka si guud u heshayna kor baa loo qaaday waxaa markaa aynu soo aragnay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda uu sida sirrigaa u bilaabay iyo halka uu ka bilaabay iyo ciddii ajiibtay ee ugu horreysay wuxuu uhi istamarat idacwatu siriyatu halaaa sanawaatin dacwaddii siriga ahaydi waxa ay socotay muddo saddex sano ah ajaaba waxaana aqbalay fii ahnaa'ihaa muddadaa saddexda sano ah dhexdeeda waxaa aqbalay oo ajiibay kahiirun in badan oo min alshraafi mudantii ka mid ah quraysheed walmawaali iyo addoomihii markaa dadyawu badan baa ajiibayoo dacwadda aqbalay oo qaatay bacda dalika intaa kadib saddexdaa sane ee sida siriga ay u socotay umira sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka la faray biljahri dacwaddii inuu kor u qaado oo uu muujiyo biqowlihi tacaalaa baana lagu faray arrinta hadalka alla uu yidhi fasdac bimaa tu'maru wa acrid cani lmushrikiin nebi muxamedow wixii lagu faray kor u qaadoo muuji gaaladana ka jeeto oo dheg janaqa hu siinin fa sacida dabeete rasuulku waxa uu fuulay aayaddaasi markii ay soo degtay cala safa buurta safa la yidhaahdo wanaadaa waxaanu u baaqay qowmahu tolkii oo uu u yeedhay falama ijtamacuu markii ay isu yimaadeen qaala lahum waxa uu ku yidhi hal tusadiquunanii qurayshay ma iga rumaysanaysaan fii ma ukhbirukum bih waxa aan idiin sheegi doono fa qaaluu waxay yidhaahdeen jamiicuhum dhammaantood iyagoon kala hadhin nacam haa waanu ku rumaysan maa jarabnaa calayka dushaada kama anaan arkin kumana kumanaanaan baranin kadiban wax been ah mundu nash'atika laga soo bilaabo hanaqaadkaagii ila alana ilaa imika wax beena kuguma anaan baran sidaa awgeed waanu ku rumaysanaynaa fa qaala sala allahu calayhi wasalam dabeete rasuulku waxa uu yihi anqiduu anfusakum warhoyna fihiinna ka badbaadiya min annaari naar innii anigu nadiirun waxaan ahay mid digaya oo lakum idinka idinka digaya min cadaabin shadiidin cadaab daran fa qaala waxa uu ku yidhi lahu rasuulka cammuhu adeerkii oo abulahabin abulahabin ahaa tabban laka hoog iyo halaag ha kuu sugnaado yaa muxammadu muxammadow alihaada ma waxaasaad jamactana noogu yeedhis oo aada isugu kaa yeedhay faanzala allahu alla waxa uu ka soo dejiyey fii xaqihi ninka abulahab la yidhaahdo iyo waxa uu mudanayaba suurat almasad tabat yada abi lahabin watab ila akhiri suura markaa darsigani sidaynu tilmaannay wuxuu ku saabsan yahy dacwaddii oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu muujiyey muddo saddex sano markii si hoose ay u socotay markii ay soo degtay qowluhu tacaala fasdac bima tu'maru wa acrid can ilmushrikiin aayaddaasi ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu fuulay buurtii safa lo odhan jiray marka halkan waxaad mooddaa taqdiim iyo ta'khiir inuu ku jire inta aanu rasuulku buurta safa aadin qurayshna aanu si guud ugu yeedhin waxa uu ka bilaabay inuu qaraabadiisii iyo xigtadiisii horta la hadlo markii ay soo degtay wa andir cashiiratakal aqrabiina ayaa wuxuu u yeedhay adeeradii iyo raggii ay qaraabada ahaayeen waana qodobka uu kaga hadli doono dersiga kan ku xiga markii dabeeto uu u yeedhay laba jeer buu kulmiyo uu isugu yeedhay markii koowaad waxba cidi kamay dhegaysan abulahab baana buuq ku furay mar labaad buu rasuulku isugu yeedhay calayhi salaatu wasalaam markaasuu dabeetana qaraabadiisii iyo xigtadiisii dacwadda iyo diinta kala hadlay waxba kumay diidin marka abulahab laga reebo bal waxay u muujiyeen garab iyo gaashaan inay u noqonayaan markaasaa dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii gaashaan iyo uu ka helay xoojin qaraabadiisii oo abu aalib ugu horeeyo ayuu ku dhiiraday inuu qurayshna si guud ula hadlo marka oo buurta safo uu fuulo marka buurta safi buur dee weyn bay ahayd oo dadka wax looga iclaamiyo oo ogeysiiska laga bixiyo la maqlo hadda dee buur safa la yidhaahdo oo jirtaa ma jirto dee waxay ku dhex taallaa xaramka dhexdiisa waana halkan sacyiga dee safa iyo marwa laga sameeyo laakiin dee calaamad iyo tilmaanun baa taalla iyo dhagax yar baa ka sii jira hadda rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayaddani markii ay soo degtay buurtaa safa ayuu fuulay wanaadaa qawma tolkii oo qurayshana waa u baaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam weliba waxa uu adeegsaday ereyada ay isugu yeedhi jireen arrimaha muhimka ay marka ay jiraan waxa waxau idhi yaa sabaaxaah waar laydinku waabariisayay maqloy dhegaysta hadalkaasuu ku celceliyey markaasaa waxay isweydiiyeen man hada aladii yahtif war ninkan qaylinaya waa kuma waxaa la yidhi waa muxamed baa maanta inoo yeedhiya dabeetana dhammaantood way yimaadeen way soo xaadireenoo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam way soo ajiibeen ee markii ay yimaadeen baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaama oo fariinta uu u sheegayaa ay muhim tahay waxa uu ka horraysiiyey araar iyo hordhac iyo muqadimo ama gogolxaad uu ku muujinayo uu ku dareensiinayo fariinta uu sidaa culayska iyo miisaanka ay leedahay waxaa rasuulku uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ara'aytukum low annii ahbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiya waxaad iiga warantaa qurayshay maanta haddii aan idinku idhaahdo col iyo cadow baa halkaa dooxa soo socda uu doonaya inuu idin weeraro oo uu idin qabsado hadalkaa ma iga rumaysan lahaydeen hal mar baa waxay yidhaahdeen nacam ha waayo beenba dee kuguma annaan bara marka haddaad noo sheegi lahayd ood odhan lahayd war cadow baa halkaas soo socday iska jira si fiican baan u rumaysan lahay markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kala hadlay taa mid ka muhiimsan oo ah naftooda naar inay ka badbaadiyaan ilaahayna subxaana wa tacaala ay soo noqdaan wanaadaa qowma rasuulku tolkiibuu u yeedhay falama ijtamacuu markii ay isu yimaadeen qaala lahum waxa uu ku yidhi hal tusaddiquunani ma iga rumaysanaysaan fii ma uhbirukum bih waxa aan idiin sheegi doono marka maskaxdooduu soo jeedinayaa waxa uu rabaa inuu ka dhaadhiciyo waxa uu u sheegayay iyo muhimadda uu leeyay markaa si ay ugu dheg yeeshaan ay yacni dhagaha ay ugu furaan maskaxdoodana u soo jeediyaan baa rasuulku waxa uu weydiiyey daan wax idiin sheega ma iga rumaysanaysaa waxay dhahan dhammaantood nacam haa waayo maa jarabnaa calayka kadiba mundu nash'atika ila alaan wax been ahba dee kugumaanaan arago laga soo bilaabo hanaqaadkaagii ilaa maanta oo nin weynoo odaya aad tahay wax beenaba kuguma annaan baran idan sabab aanu kuu rumaysan weynaa meesha maba taallo macnuhu waa sidaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saynu hore u soo marnay waxa uu ku sifaysnaayuu caan ku ahaa bijamiici alkhisaali almaxmuuda dhammaan tilmaamaha iyo sifaatka dadku ay jecel yihiin ee wan wanaagsan hadday been uga baran lahaayeen dee waxay odhanahay waan waxaagi iyo intii aanu kugu naqaanay war kale ken laakiin maanta waxay ugu marmarsoodaan oo been baad sheegaysaa ma haya waayo been mabay ku baran manu waxa weeye dee lagu oqoon markaasaa rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam anqiduu anfusakum min annaar inii nadiirun lakum min cadaabin shadiid war nafihiina naar ka badbaadiya waxaan idinka digaya cadaab daran oo haddii sidaa hadda aad tiinaa sii ahaataan iyo gaalnimada iyo shirkiga aad ku jirtaan cadaab daranood mutaysanaysaan baan idinka digaya ee iska ilaaliya oo nafyihiina badbaadiyo tawxiid ku badbaadiya ee ilaahay keliya haddaba dadkii kali aada umay hadlinoo laba noocunbay noqdeen qaar waxa weeye iskaba aamuso oo haba diidaan hadday doonaane laakiin iska aamuso iyo qaar la yara yaabano aan rumaysanin sidoo kale aan dee diidmo rasmiyana u muujisanin marka laga reebo ninka la yidhaahdo abulahab oo rasuulka adeerkii calayhi salaatu wasalaam ninkaa isaga ahi darsiga soo socdana waynu ku arki doonaaye mar walba wuxuu la soo taagan yahay la iyo waxaa noo sheegin annaga wax kale nagala hadla markana rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilyartu isqabatay oo qurayshi ay buuxdo ayuu keligii kala dhex hadlay weliba daalac buu u raacay keliya ma aha inuu diiday oo qura rasuulkuuu deedafaynayaa calayhi salaatu wasalaam iyo waxaanu dadka ugu yeedhayo waxau ihi tabban laka ya muxamed waxaa kaloo la soo arooriya tabban laka saa'ira haada alyowm intaa maalinta ka hadhay iyo inta hadhayba hoog iyo halaag ha kuu sugnaade e alihaada jamactana waxanaad noogu yeedhay wax weyn baabaanu moodayna isaga way la yar tahay waa diintii iyo tawxiidkii oo wax yar ma ah waana wax lagu badbaado waxa ugu qiimaha badan waa diintii ilaahay ummadda u soo dejiyey iyo fariintii nabi maxamed loo soo dhigay calayhi salaatu wasalaam laakiin isaga way la yar tahayoo umaba qurqursana waxaanu u arkaaba wax iska maala yacni in dadka loogu yeedho lasoo luguuye ninkaa isaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga iyo islaantiisii dhibta badnaydba waxa uu kaga waramay oo lagaga hadlay suuradan dhan suurat lmasad bilow ilaa dhammaad isagunbay ka sheekaynaysaa iyo wuxuu mudan doono fa faanzla allahu fii xaqihi suurata masad tabbat yada abi lahabin wa tab abulahab magaciisa waxaa lo odhan jiray cabdlcua cabdulcuza lo odhan jiray waxay leeyiin culimadu markii ilaahay subxaanahu wa tacaala ninkan isaga ah suuraddaa uu kaga warramayay magiciisii lama sheegine kunyadiisii baa la sheegay oo dee suuraddu ay carabowday maxaa taloo magaciisa loo sheegi waayey wuxuu tilmaamayaa alimaamu alqurtubi fii tafsiirih afar sababood baa keenay ama afar arrimood baa magaciisa loo sheegi waayey sababta koowaad waxa weeye ninkan magaciisu wuxuu u idaafaysan yahay ilaa sanami sanam oo cabdulcuza dee la yidhaahda magac sanam loo idaafeeyo addoon looga dhigayna qur'aanka aanka dhexdiisa in lagu sheego dee ma mudna in la sheegaba ma mudno oo waa nin dee addoon looga dhigay sanam ila magacu saasuu u dhigan yahi waa qodob labaade liannahu kaana mashhuuran bikunyatihi wuxuu caan ku ahaa kunyadiisoo dee abulahab ah oo cabdulcusa aada looguma oqoon waa sabab saddexaade kunyada iyo magaca ayuhumaa ashraf kunyada iyo ismiga keebaa sharaf badan dee ismigaa sharaf badan ninkana una kunyadiisii baa loogu yeedhay waa sharaf dil weeye iyo hoosu dhigid iyo liidid weeye oo waa la liidayaa magacii uu jeclaaye loo bixiyey waa tan laga daayay ee abulahab loogu yeedhay markaa kunyada iyo magacana ama ismiga dee ismigaa sharaf badan waxaa loogu yeedhay kii laga sharafta badnaa oo kunyada ah ayaa qur-aanka lagu sheegay waa qodoba faraade magacan waxaa laga dhadhansanayaa nasiibka iyo qaybta uu naarta ku leeyay ile naartu waa daata lahabin sow maaha mid olol u saaxiiba isna waa abulahab sow maaha gelidda uu gelayo iyo sida uu u mudanayo iyo sida loo huba in la cadaabayo fakaannahu abu nnaari naartiiba inuu aabbuu yahay baad mooda idan yani magaciisii looguma yeedhine kunyadiisii baa loogu yeedhay oo lagu carabaabay marka abulahab dee waa qaraabadii rasuulka ninkii ugu dhowaa haddana dee gaalnimada iyo cunfiga iyo colaadda uu rasuulka u haya calayhi salaatu wasalaam iyo waxa uu kala hor yimida ah, waxay tilmaamayaan sida uu diinta uga soo horjeeday marnaba aanu u ogolayn as'ila kam sanatan istamarat dacwatu siriya imise sano ayay socotay dacwadda siriga ahi mataa jahara bidacwa goormaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwadda uu la jahro kor ugu qaaday kayfa jahara biha qaabkeebuu kor ugu qaaday muxuu sameeyey maada qaala lahu camuhu abuu lahabin rasuulka adeerkii oo abuu lahab ahi rasuulka muxuu ugu jawaabay alkhulaasa bacda alaai sanawaatin saddex sano kadib umira rasuulka waxaa la faray calayhi salaatu wasalaam biljahri dacwadda inuu kor u qaado fa jamaca qowmahu tolkii buu isugu yeedhay wa andarahum waxaanuu uga digay cadaab alaakhirati aakhira cadaabkeeda addarsu saabicu cashar darsiga toddobiyo tobnaad jamcuhu licashiiratihi waa kulmintii rasuulku uu kulmiyey ee uu isugu yeedhay licashiiratihi xigtadiisii jamaca anabiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku uu kulmiyey oo uu isugu yeedhay ahlahu ehelkiisii wa aqaaribahu iyo xigtadiisiiba lamaa nasala calayhi qowluhu tacaala markii uu ku soo degay hadalka ilaahay ee ah wa andir cashiirataka alaqrabiin nebi muxamedow waxaad u digtaa cashiirataka alaqrabiin qaraabadaada kuwa kugu dhow iyo sokeeyahaada u dig waxaa rasuulku uu gaadhsiiyey ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo xigtadiisii risaalata rabbihi fariintii uu rabbigii usoo dhiibay wa andarahum waxaanuu uga digay cadaaba yowmin cadiimin maalin weyn cadaabkeeda oo maalinta qiyaamaha eh yowma maalin laa yanfacu maalun walaa banuuna hanti ama cuud iyo caruuritoona aanay waxba taraynin maalintaa cadaabkeeda ayuu uga digay fatakallama alqawmu dadkii jamaca ahaayee soo xaadiray waxay ku hadleen oo rasuulka ay kula hadleen ay ugu jawaabeen kalaaman layinan hadal dabacsan ilaa camahu abaalahabin adeerkii abuulahab mooyaane alladii kaasoo kaana ahaa caduwahu lashadda cadowgiisii ugu darna fa innahu abulahab radda wuxuu ku jawaabay oo rasuulka uu ugu jawaabay raddan qabiixan jawaab xun wa talaba minhum weliba wuxuu ka codsaday dadkii meesha fadhiyey alqabda calayhi rasuulka inay gacanta ku dhigaan ay qabtaan fa qaala lahu abu aalibin abuu aalib baa dabeeto u jawaabay abulahab uu ku yidhi wallaahi ilaah ku dhaarannay lanamnacannahu waanu difaaci oo waanu difaaci maa baqiina inta aanu nool lahay halkan darsigan toddobiyo tobnaad waxa uu tilmaamayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo si guuddee quraysh ugu digay dacwaddana u gaadhsiinayay baa haddana si gaara qaraabadiisii uula kulmay siaynu sheegnayna tanaa horraysay oo intaanu quraysh warka gaadhsiinin fariintana aanu camimin si gaara horta tolkii iyo qaraabadiibuu la fadhiistu la kulmay laba jeer baa arrintaasi ay dhacdo gurigiisa uu ugu yeedhay oo ugu casuumad sameeyey si uu arrintan ugala hadlo markii koowaad may suurtogelin saynu sheegnayo abulahab baa wuxuu ku yidhi haddii aad nala hadlayso ha nagala hadlin haaulaa'i subah kuwaa diintooda bedelay ee baryahan baa adiga kula socday taasuun ha nagala hadlin wax kale nagala hadla markii uu arkay halka uu taagan yahy rasuulku waa ka aamusay calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu dabeetana rasuulku haddana codsaday inay isu yimaadaan xigtadiisii iyo qaraabadiisii adeeradii ilma adeeradii iyo raggii ka agdhowaa waa markii aayaddani ay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay yimaadeen qaraabadiisi iyo xigtadiisii waxa uu doonayaa inuu u bandhiga dacwadda iyo diinta waxaanuu ka horraysiiya afeef iyo araar ayuu ka horraysiya iyo gogol xaag ama hadal muqadimo ah waxa uu ku yihi ina araa'ida laa yakdibu ahlahu sahanku cidda uu sahanka u yahay been uma sheego sahan waxaa la yidhaahdaa dee ninkii miyiga soo maray baa garanaye xoolaha had jeer marka la raba in meel meelaha loo xergeeyo ama la loo raro waxaa la sii diraa sahan bal dhulkaa loo socdo roobkiisa iyo biyihiisa iyo doogiisa iyo daaqiisa noocawi markaa qofkaa la dirayaa sahan la yidhaahdaa kaasaa sahan la yidhaahdaa hadaba qofka sahanka ahi cidii dirsatay beenuma sheego oo sida caadiga caadigaadi oo meel abaaray intuu tago oo omaska iyo boodhku isqabsadeen intuu soo noqdo odhan maayo meel barwaaqaa baan hayaa ina mariya waa sida la yaqaantay haddaan u marka rasuulku wuxuu ley calayhi salaatu wasalaam ninka sahanka ahi been uma sheego ciddii dirsatay ee sahanka u ahaa aniguna sahankiinii baan ahay wey been beenna idiin sheegi maayo oo ha u arkina waxaan idiin sheegaya inuu yahay wax been ah amaba dee khalad ah weliba rasuulku dhaar buu u marayo wuxuu leeyahy xataa haddii ay dhici lahayd ummadda oo dhan been inaan u sheego de idinka been idinma sheegeen ile xigtadeydii baa tihiinoo badbaadadiinna iyo wixii dani ay dantiinu ku jirtaa baan ka shaqaynayaa ummadda oo dhan xataa haddaan khiyaamayn lahay dhici lahaydba idinku kuwaan khiyaamayn lahaa ma tihiin waayo ehelkaygii baa tihi markaasaa waxa weeye arrintan iyadaa uu kala hadlay areertaa iyo araartaa iyo afeeftaa kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay wa andarahum cadaaba yowmin cadiim maalin weyn cadaabkeedana waa uga digay waa yowmu alqiyaama yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim markii rasuulku hadalkiisii uu dhammaystay fatakallama alqawmu kalaaman layina dadkii meesha joogay ee isu yimi ee qaraabada rasuulka iyo xigtadiisa ahay dhammaantood hadal dabacsan oo cunfi iyo colaadi aanay ka muuqanin ayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabeen bal abu aalib oo rasuulka adeerkii wuxuu leeyihi maa axabba ilayna mucaawanatak famdi lima umirta bihi fa fawallaahi laa azaalu axuutuka wa amnacuka hayra ana nafsii laa tutaawicunii calaa firaaqi diini cabdilmualib abu aalibba wuxuu leeyahy maxaa ka wanaagsan oo yacni aanu uga jacayl badannahay inaanu iskaalmaysanno onu isgarabsanno oonu garabkaaga istaagno muxamedow famdi limaa umirta bih wixii alla ku faray ku dhaqaaq cidna ha u joojin fawallaahi laa azaalu axuutuka wa amnacuka ilaah baan ku dhaartay ka suuli maayo inaan ku ilaaliyo oo aan ku difaaco laakiin hadal kaluu raacsado wuxuu yidhi hayra anna nafsii laa tutaawicunii calaa firaaqi diini cabdilmualib laakiin midun baan kuu sheegaya anugu ku rumayn maayo waan ku difaacayaa garabkaaga iyo gaashaankaagaan ahay laakiin diintaada qaadan maayo waayo naftaydu iguma dhiirinayso igana aqbali mayso inaan ka tago diintii aabbahay oo cabdulmualib ah marka abu aalib dee muu islaamin oo sida nusuusta iyo adiladaba aynu ku hayno gaalnimuu ku dhintay hase ahaatee rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax badan buu la qabtay in badan intii uu noolaa waa uu difaacay gaaladii quraysheedna wax badan waxay kaga joogsadeen rasuulka inay waxyeello iyo dhibaataba u geystaan mansilada iyo darajada abu aalib iyagoo ilaalinaya oo ku ixtiraamaya oo ku qadarinaya haddaba dadkii kale hadalkaa dabacsan bay ku hadleene ilaa cammahu abaa lahabin abulahab mooyaane isagu meel walba lahabu la taagan yahy horena waa inagii soo arag alladii kaana caduwahu lashadda kaasoo ahaa cadowgii ugu darnaa fainahu radda raddan qabiixa wuxuu rasuulka ugu jawaabay jawaab aada u xun weliba wuxuu sii raaciyo uu ka codsaday dadkii wa talaba minhum alqabda calayhi inay qabtaan labadiblo u xidhan oo ummadda ay ka xabsiga dhigaan ay ka qabtaan dadka ninkan sheegaya diintan cusub waxaanuu ku yihi yaa bani cabdilmualibi khuduu calaa yadayhi qabla an ya'khuda calaa yadayhi hayrukum warooy reer cabdilmualibow ninkan intaanay cid kale qabanin dad kalena aanay gacanta ku dhigin dhib kalena loo geysanin intay goori goortay inagu hadda aynu qabanno hadda aynu xidhno marka halkaas isagu soo istaagay waa abulahab laakiin waa loo jawaabay oo abu aalib baa waxa uu leeyahy me waanu difaaci intaanu noolle iska dhaaf inaanu qabanno oo dadka aanu ka ka xidhno ama ka xayirno aanu ka xakamayne waabaanu difaacaynaa difaaciisaanu taagan marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam dacwadda iyo inuu kor u qaado culaysidaa kala duwan buu waxa weeye kala kulmay wuxu uhi jamaca nabiyu sala allahu calayhi rasuulku waxa uu kulmiyo uu isugu yeedhay ahlahu ehelkiisii wa aqaaribahu iyo qaraabadiisii lamaa nasala alayhi markii dushiisa ay ku soo degtay qowluhu tacaala waandir udig nabi muxamed w cashiirataka alaqrabiin xigtadaada kuwa kuugu dhow fa ballaqahum waxaa rasuulku uu gaadhsiiyey qaraabadiisa risaalata rabbihi farintii rabbigii uu dhiibay wa andarahum waxaanu uga digay cadaaba yowmin cadiimin maalin weyn cadaabkeeda yowma maalin laa yanfacu maalun maal iyo hanti aanay waxba taraynin walaa banuuna inamana aanay waxba taray yani labadaa midna aanay qofka waxba u qabanayn hadalkii markii rasuulku uu dhammaystay fatakallama alqowmu dadkii kale soo xaadiray qaraabada ahaa waxay ku hadleen kalaaman layinan hadal dabacsan ilaa camahu abaalahabin adeerkii abulahab mooyaane alladii kaasoo kaana ahaa caduwahu lashadda cadowgiisii ugu darnaa oo isagu la yaab ma laha inuu sidan adag u hadlo waayo horeba waa u muujista arrintaa fa abulahab radda wuxuu ku jawaabay raddan qabiixan jawaab xun oo aan fiicnayn wa alaba minhum waliba wuxuu ka codsaday alqabda calayhi inay qabtaan oo rasuulka labadiblo loo xidho dadka laga xakameeyo faqaala lahu abu aalibin abu aalib baa waxa uu ku yihi abulahab isagoo u jawaabaya wallahi ilaah waan ku dhaartay lanamnacanahu waanu difaaci maa baqiina intaanu nool as'ila mataa jamaca nabiyu sala allahu aleyh wasalam ahlah goormaa rasuulku ehelkiisa isugu yeedhay maada qaala lahu muxuu ku yidhi bimaada ajaabuhu maxay ugu jawaabeen maada radda calayhi muxuu ugu jawaabay abulahabin abulahab rasuulka alayh isalaatu wasalaam alkhulaasa lama nazla calayhi qowluhu tacaala waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaasi markii rasuulka ay kusoo degtay calayhi salaatu wasalaam jamaca ahlahu wa aqaaribahu wuxuu isugu yeedhay ahalkiisii iyo qaraabadiisii waballaqahum waxaan u gaadhsiiyey risaalata rabbihi rabbigii farrintii uu soo dhiibay faradda calayhi cammuhu abulahabin waxaa rasuulka u jawaabay adeerkii abulahab raddan qabiixan jawaab xun buu adarsu thaaminu cashar darsiga sideed iyo tobnaad tacasubu qurayshin cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam tacasubu qurayshin waa dhinac ka markii qurayshi ay dhinac ka wada mareen ee ay isugu tegeen cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam quraysh inteedii badnayd ila islaamnimo may qaadan iimaanno may yeelan xilligaase waxay muujisteen colaad iyo cadaawad oo halkii marka hore arrintu ay ku ah koobnayd abulahab iyo ciddii aan dhaamin baa markii dambe waa yaro ballaaratay oo rag kale ayaa iyaguna arrintaa muujiyey ka tacasubu quraysh cala nabiyi sala allahu alay wasalam waa inay qurayshi dhinac ka wada martay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam yani intoodii badnayd tabadala xubbu qurayshin tabadala wuxuu isu bedelay xubbu qurayshin lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam jacaylkii qurayshi ay u hayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu isu bedelay bugdan cadho iyo nacayb wa qurbuhum lahu dhowaantii rasuulka ay u dhowaayeen ee ay jeclaayeenna wuxuu isu bedelay bucdan fogaanshiyo way ka fogaadeen wa sidquhu runtii ay ku ogaayeen ay aaminsanaayeen inuu run low yahayna waxay isu bedeshay kadiban been wa camaluhu camalkiisii ikhlaaska iyo daacadnimada iyo wanaagga ay ku ogaayeen ama ku ka aaminsanaayeenna wuxuu isu bedelay huzuwan mid dheeldheel ah yacni dee biictiqaadi anfusihim baa loo jeeda iyagu say aaminsanaayeen ila rasuulku calayhi salaatu wasalaam ismuu bedelin rasuulku calayhi afdal salaatu waatamu tasliim isagu isma bedelin oo wanaaggii ay ku ogaayeen iyo runtii ay uga barteen iyo soo dhoweyntii ile marka horeba inay soo dhoweeyaan waxaa keenay wanaagga uu lahaa isagu waa halkiisa laakiin iyagaa waxay qaadan waayeen oo u qurquri weyday dacwaddan iyo baaqan iyo risaaladan ugu sido iyo fariintan uu gaadhsiinayo marka hore way jeclaayeen oo waynagii soo marnay meelo badan haddii ay tahay markii xajarul aswadka ay isku qabteen ee xakamku isaga noqday nasiib wanaag waa kuwii lahaa radiina bilamiin raalli baanu kunni si usoo soo dhaweynayna ugu faraxsanaayeen hadda laakiin arrintii waa isbedeshay waayo waxaa lagala hadlo rasuulku uu kala hadlay calayhi salaatu wasalaam waxay u arkayeen ama aan yacni agtooda lama taabtaan ka ah ilaahay keligii la caabudo asnaamta la iska daayo acmaasha jaahiligaa laga dhex baxo waxyaabahaasoo iyagu ay u arkayeen inay taha arrin ay ku saxan yihiin baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kala hadlay taasaa keentay inay u cadhoodaan oo ay ka fogaadaan oo ay beenaalo warkaan iyagoo og inaanu been sheegaynin beenna aan uga baranin wadaalika arrintaasna waxay timi isbeddelka noocaasa nimankii ku dhacay mundu dacaahum laga soo bilaabo maalintii uu ugu baaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa cibaadati illaahi ilaahay keligii inay caabudaan oo wacaaba aalihatahum ilaahyadoodana uu ceebeeyey macnaha uu sheegay inay yihiin asnaamtoodu waxaan waxba tarayndee oo wanasaba uu u tiiriyey kulla man cabadaha cid waloo asnaamtaa caabudana ila dalaali baadi macnuhu waxa weeye isbeddelkan quraysh ku habsaday iyo wixii rasuulka ay ka aaminsanaayeen ama qadarintii ay u hayeen oo isbeddeshay waxay ka soo bilaabantay markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu baaqay ilaa cibaadat illaahi waxda ilaahay keligiinay caabudaan asnaamtan iyo waxyaabahan ay caabudayaanna inay yihiin waxyaaba aan waxba taraynin oo waxaba yaraatee ay u kordhinayaani aanu jirin cid waloo caabudaana inay tahay cid ilaahay subxaanahu wa tacaala ka fogaatay oo dee gaalnimo iyo baadi ku sugan arrintaasi markii ay dareemeen ama arkeen bay dhammaantood isbedeleen oo ayuu arkeen in weerar lagu yahay muctaqadaadkoodii iyo waxyaabihi ay faasidka ahaa inuu rasuulku weerar ku yahay bay u arkeen taasaa keentay markaa inay isbedelaan walaqad saaruu waxay u dhaqaaqeen ilaa cammihi adeerkii oo abu aaliba markii rasuulku arrimaha uu kala hadlay way adkaysan kari waayeenoo waxay u tegeen rasuulka adeerkii oo abu aaliba wa talabuu minhu waxay ka codsadeen an yamnaca arasuula sala allahu calayh wasalam inuu rasuulka ka qabto o uu ka xakameeyo can sabbi aalihatihim ilaahyadoodan uu wax ka sheegayo wa tadliili aabaa'ihim iyo aabbayaashoodii oo uu leeyahay baadibay ku sugnaayeen macnaha dee wuxuu uga jeedaa uun ama macnuhu yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee weerarkumuu hayn aabbayaashoodii iyo waalidiintoodii macnuhu waxa weeye marka uu u sheego u idhaahdo waan asnaamtan aa caabudaysaani dee waa gaalnimo ee ay idhaahdaan aabbayaasha ayaanu ka soo gaadhnay dee iyaguna kumay saxnayn oo gaalnimay dee ahayd marka taasaa iyagu waxay u arkeen ay ka dhigeen in wax laga sheegayo waalidiintoodii iyo aabbayaashooda raddahum wuxuu ugu jawaabay abu aalib nimankaa raddan jamiilan jawaab fiican buu siiyey warasuulu sala allahu calayh wasalam iyadoo rasuulkuna mustamirun uu iska sii watay fii nashri diini diinta faafinteeda wa iclaa'i kalimati alxaqi iyo kelmadda xaqa ah kor u qaadisteeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu ka hadlay towxiidka wanaaggiisa iyo qiimihiisa iyo in lagu badbaadayo shirkiga iyo khatartiisa baa nimankii waxay u arkeen godkoodii inuu biyo ay ugu soo galeen oo hadda wixii ka dambeeya sii fadhi aanuu jirin asnaamtoodiina la haysto oo la tilmaamayo inaanay sax ah in la caabudo markaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay uga cawdeen adeerkii oo ah abu aalib waxaa la sheegaa waxa u tegay waxa weye niman ka mida madaxdii qoreysheed cutbatu binu rabiica shayba binu rabiica abu sufyaan binu xarb abulbakhtari alswad bin lmualib abu jahal waa raggii madaxdaba ahaa ayaa waxay u tegeen abu aalib waxaanay ku yidhaahdeen abu aalibow ina bna akhiika qad saba aalihatana wa caaba diinana wa safaha axlaamana wa dallala aabaa'ana faima an takufahu cana waima an tukhaliya baynana wa baynah waa hanjabaad fii tobawar waxay yidhaahdeen waxaanu kuu sheegaynaa abu aalibow ninkaa aad adeerka u tahay horta cabasho ka waxay yidhahdeen qodobadan soo socdo lagu haya sabba aalihatana ilaahyadayadii buu naga caayey cayda marka iyagu waxa u yaqaanaanay u fah yani u qaateen waa asnaamo waa loox ama waa gidaar ama waa dhagax waxba ma tari karo marka waxba ha caabudinaya iska daayi cayday u arkeen waxaa kale yidhaahdeen waa caaba diinana diintii aanu haysanen ku cibaadaysanaynina iyana waxbuu ka sheegay dee waa shirkiga diintay ujeedaan waxaa kale yidhaahdeen wasafaha axlaamana caqliga iyaga iyo garaadka iyagiina waxba la buu ka dhigay dad aan waxba garanayn buu naga soo qaaday waa beentood waana ka badbadis waxay doonayaan arinta intay boonbooniyaan abu aalib inay ka xanaajiyaan dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam caqligoodana muu durin maskaxdooda iyo miyirkooda iyo maankoodana waxba kamuu u laakiin wuxuu u sheegay uun asnaamtan ay caabudayaan inaan saxay iyagu laakiin waxay u arkaan in lagu yidhahdo hor waxaanad caabudaysaani sax ma aha caqligoodu lacaayay bay u arkaan ama maskaxdoodii iyo maankoodii wax laga sheegay markaasay cabashada ku darsadeen waxaa kale yidhahdeen wadallala aabaa'ana weliba annagoo qura maahe annagii intuu na dhaafay xataa aabbayaasha iyuu sii barayaaba uu iyaguna gaalay ahaay de waa runoo gaalay ahaay beenna ma aha waaya marka intaasoo cabasho ah markii ay sheegeen baa waxay idhahan laba midkood kala doora abu aalibow imaa inaad naga qabato ninkaa cabashaanu waxa wey ka sidnaayay inaad naga qabato oo adigu aada xakamayso ama inaad noo kala dhex baxdo dhexda ka bax magaais dhaqaane marka yani hanjabaad bay ku dareenoo waa cabasho iyo hanjabaad wada socota dhanna way ka cabanayaan dhanna way ka hanjabayaan abu aalib nimankaa wuxuu ugu jawaabay jawaab fiican macnaha jawaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam garab siin u ah oo maaha jawaab iyaga xaggooda ka fiican ha u qaadanin oo raddan jamiilan maaha macnu iyagu waxa ay doonayeen buu u yeelay ma aha jawaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan wax dhiba ku haynin bal garab siinba u ah ayuu ugu jawaabay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dacwadda iyo diinta ayuu faafinteeda sii wato umuu joojinin iyo inuu dee kelimadda xaqaa kor u qaado marka macnuhu waxa weye cid waloo dee dacwad waddo waa laga hor imanaya dacwadda saafiga ah cadow badan bay leedahay sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dacwaddaa markuu bilaabay dad yow marka hore aasna oo aan waxa weeye dee la maqli jirin baa soo kacay oo rasuulka ka cabanaya calayhi salaatu wasalaam mar alla marka la sheego shirki iyo gaalnimona nin walbo waxaa dhex fadhiyaa uu soo kacaya ama ha noqdo mid gaalnimadiisu caddahay oo gaal ah ama ha noqdo mid islaamnimada ku abtirsanaya oo u nisbo sheeganaya oo dee cidda keliya shirki marka la hadal qaado ka naxda gaaladoo qura maaha kuwa ilaahay shirki ku caabuda shirki yacni u mara dariiqa cibaadada ee islaamka u nisbo sheegtay ee magacyada kala duwan leh laftoodu marka shirki lasoo hadal qaado way ka xanaaqaan marka la idhaha ilahay keligii ha la caabudo oo tawxiidka kor ha loo qaado oo shirkiga ha la ilaaliyo oo ducada iyo baryada ilaahay keligii baa iskale cid kale lama baryi karo cid kale lama kaalmaysan karo ayaa markaba waxa dhan shuuf awliyadii baa wax laga sheegaya awliyadii ayaa wax laga sheegaya ama ambiyadii baa wax laga sheegaya yani waa waa waa waxa weeye waa cudurdaar iyo marmarsiiyo aan naf lahayn shirkiguna ama ha noqdo waxa weeye kaa gaalada asliyiintaa ka soo fulaya amaba ha noqdo ka waxa weeye dee ka soo fulaya kuwa islaamka u nisbo sheeganaya eh shirki waa shirki un in laga digaana waa mid mar walba jirta wey oo taagan muslimiinta laftooda markaad la hadlaysaad wacdiyeyso ama u muxaadaraynayso ama loo khudbadaynayo waa in tawxiidka iyo qiimihiisa lagala hadlo shirkiga iyo dhibtiisa in lagala hadlo in la yidhahdo kuwan waa muslimiin maxaad tawxiidka uga sharaxaysaana sax ama shirkiga ad kala hadlaysaa muxuu ahaa waa muslimiine imisaa muslimiin oo haddana shirki dhex fadhiya ama ha gartan ama yaanay garan ama ha dareensanaadaan ama yaanay dareensanaanin ha maantana baahi badan baa loo sii qabaa in laga digo shirkiyaadka la daldalayo iyo bidaca faraha badan ee ku lamaan maanta shirkigu iyo bidiciiba warbaahin bay heleen berigii hore dee meelahaas ku shuuqsan jireen hadda laakiin facebook bay heshay bidcadii iyo shirkigiiba warbaahin iska wareysataa la helay oo warka ka soo qaada soo maaha siduu doonu ugu galgalanaya marka wuxuu jeceliya in uu sheegi ha mid yidhaahdo waan duulayaaba toddobaad kadib soo maaha qaraa'ibtay mid tahy waxa weeye ah, maxaanku idhaahdaayey hadallo kale oo shirki iyo gaalnimoba ah xaqiiqatan waa ummad dhan oo la gaalaysiinaya maalin dhaweyd nin baa wuxuu lahaa wahaabiyada iyo yuhuud waa ilmaadeen soo soo maa ka waran wuu gaalaysiiyey waanu is-ogeyne wuu gaalaysiiyey laakiin dhibaatadu waxay ka taagantay waxaa afkooda ka soo baxaya iyo axkaamta ka ratibmaysa ma yaqaana waayo dee aqoonba ma lahaba waa la soo lugooye waa la soo lugooye cimaamadun baa loo soo dhiiba waxa sheekh baata waa hadli karta hadal haddaba lagu sii daaya gafuur dhaaf laakiin waxa uu ku hadlayo maxaa ka ratibmayo axkaama hadalka maba ka fekeraya sida awgeedba ba siduu doono isaga hadlaya hadalna hadal la iska hadlay una dee diin ma aha qofku wuxuu doono uu ku hadli karaa laakiin waa in la qiimeeyaayo diinta loo bandhigaa dee marka marka qofku aaminsan yahi qayb muslimiintii ka midabaa yuhuudda la ilmaadeera adeera helaba midu wey inuu leeyahay xagga muctaqadka iyo caqiidaday kala ilma yihiin de way wadaagaan iyo inuu leeyahy maya dee waaba xagga dhalashada iyo nasabka xaqiiqatanna wuxuu u ujeeda wa iska cadde oo waa inuu leeyahay muctaqadka iyo caqiidaday ka midaysan yihiin wahaabiyada iyo yuhuudda war horta koox wahaabiye la dhaho meel joogtaa ma jirto oo magacaa la baxday ku celcelintaasi yaanay innaga inaga dhigin malaha koox noocaasa baa jirta ama dadkaba yaanay u fahmin nimankani cid waloo ka soo horjeeda caqiidadooda faasidka ah ama bayaamisa bay wahaabi u yaqaan taa ugu horta waa mustalaxa iyagu isticmaalaanoo cid waloo tidhaahdo wardee xabaalaha caabudina iskaga taga oo ilaahay keligii barya bay wahaabi u yaqaanaan shaabadaasay ku dhuftaan laakiin magac meel ku qoran oo koox wahaabiye la yidhaahdo oo xaadir isla oo marna la galo marna laga baxo kii la doono laga saaro kala doon in la soo geliyaa ma jirto laakiin waa mustalax iyaga u gaar ah qofka ereygaa adeegsadaana qoladaa kama foga ogsoonowta ama waxaanay aaminsan yihin buu la aaminsan yihin ama waa khabar maafisho warka ma hayo toodunbu iska qaata sidaa awgeed baa cid waloo aan iyaga yacni muctaqadkooda ka digaysa ayaa waxay aaminsan yihiin inuu wahaabi yahay kadib baa waxay keeneen maxay inay yidhaahdaan waaba gaaladee ila waa gaalaysiin cade eh. gaalaysiin cad weeye keliya waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay majliska kaga qosli ama uu isleeyahay malaha waa hadal iska caadiya laakiin waa ummad dhan oo la gaalaysiiyey wax kalena maaha aqoon darradu markay kula gaadho heerka dee waxba kagama duwanid kuwaa majaalista qaadka fadhiya kuwaasaaba caqiide dhaameen ninkaa qaadka un iska cunayo ilaahay u saciidka yaqaana ilaahay inuu ka sarreeyo ilaahay keligii baryaya caabudaya kaasaa dhaama kan suufigae soo taaganee caqiidada baatilkaa fidinaya isumana dhawa waayo macsiyo shirki bay kala yihiin sooma kani macsiyunbuu dee ku jiraa ama khamrigaa cabba ama jaadaa cunee mar hadduu qof muslimo dee ilaahay yaqaana dee inuu ilaahay keligi yahay ilaahayna uu ka sarreeya kan miyaa diintan uu u nisbo sheeganayo balaaya uga hooseysa iyo wadaadnimada uu sheeganayo sidaa awgeed bay tahay dhallinyaro in aynu isku dayno in waxyaabaha noocaasa diinta aynu ka difaacno weligaa ha suginuun dee wadaad weyn oo culimmada ka mid oo kan miskiinka in lasoo lugooyo u jawaaba adigaa boqol kiiba boqol ka aqoon badan waad garanaysaa in la soo lugooyo la soo kalifay baad garanaysaa aanu ehel u ahayn inuu hadlo ay ahayd inuu meelaha ulooyinka tago lasoo qoro meelaha hoose tamhiidiyada in la geeyo ayuu mudnaa ah. yani markuu leego qaabku u hadlay iyo habdhaqankiisa had iyo jeerna iyaga waxaa ka dhaadhacsan sidaa xabaasha aad u dul fadhidun baa lagu khaliifaya iska fadhi un maalin sheekhunbaad ka noqonaysa oo waxay aaminsan yihiin fadhi xabaasha iskaga ag wareeg sheekha iska ag fadhi kanay sheekha ka aaminsan yihiin muddo kadibna adigaaba sheekh iska noqon doona cilmiga dadka miyaa lagu qulaabiya qofku cilmiga wuu bartaa cilmiga waa la bartaa soo ma hadda inama alcilmu bitacallum cilmiga waxaa lagu helaa barasho laguma helo sanad toban sanaan ag fadhiyey iyo waa la khaliifay toona laguma helo sida awgeed ayaa runtii way inagu soo badanayaan dadyowgaa iska hadlayaasha ah een iyagoon diin waxba ka garanayn hadlaya weliba aaminsan inay diinta yaqaanaan amaba ay yihiin culimo sida awgeed bay tahy in laba qodob miduun qofkaas uu yeelo dee horta inuu ilaahay kaga cabsado hadalladu ku hadlayo yahuudi iyo muslimiin baa ilmaadeera macnaheedu waa caqiidaday ka midaysayna waa gaalo weeyi ogowtaa ummad dhan buu gaalaysiiyey waa la duulaa buu ina leeyahay ama anigaaba duulay war awliyadu isma faanisante alimaamu shaafici wuxuu leey hadi ad arta nin biyaha dul lugaynaya biyaha badda buu dul lugeeyeyba biyaha miyaa la dul lugayn karaa maya sowma amaba ad artay iyadoo hawada uu duulay oo uu maray ha ku kadsoomin markaba hodhan waa awliya oo wuu duulaa waa awliya oo biyuhu dullugeeya laakiin camalkiisa hoosu eg haddii uu yahay qof cibaadada ku wacan oo mu'min ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xidhiidhka uula leeyahayna uu wanaagsan yahy dee waa karaamo alla siiyey haddiise aad aragto iyadoo cibaadaadkii aanu ku fiicnayn waa khuraafo weeye shayaadiin baana xambaartaye manuu duulin biyana ma dul lugayna waa la sidaa waa nin la sida weeye cidda sidun baan la arkayn sida awgeed wax badan culimada in badan oo ka midana way ku been abuurtaan ama cabdulqaadir aljaylaani ha noqdo ama culimo kale ha noqoto way ku been abuurtaan hadday tahay siyaarada ay dhigayaan wax kalena ma ahe suuqii baa soo xidhmay sidaa awgeed baa cidda isle iyo suuqiibaa idinka xidhay siyaaradiina waa idinka xidhay waa culimada caqiidada ka warramaysa dee saxda marka nin waloo ka hor yimaado meheradaa kiciya iyagu wahaamiba u yaqaana ila waxaa la iska bartay ummad xoola laga urursado siyaaraan dhamaan maarta mar siyaaradii rasuulkaa la dhigaya mar tii sheekhiba maba dhammaanaysaba waa sanadka oo dhan wax kalena ma ahee xoolaa la urursanaya dhaqaala la samaynaya markaa markii la yidhahdo waxaan sax maayo umadda ka daayi diin maahe bay iyaguna magacaa kale soo qaateen waa isleeyihin bal maxaa ku shaabadayn kartaan qolada meherada idinka kicisay sidaa awgeed culimadana ehm, dee in badan oo ka mid a ah way ku been abuuranayaano ama qaadiriye ha sheegtaan ama magac kaleoo kaa ka duwan ha sheegtaan cabdulqaadir aljilaani waa la yaqaanaa taariikhdiisa muctaqadkiisa waa la yaqaanaa laakiin way ka badbadiyeen iyagu soo maad maqlin dhulka taakataaku ugu jira taakataaku he ugu jiraa oo iska dhaadhiciyeen bay ka midta waxay yidhaahdeen isagii nin kale isu karaama dhigtay isagii nin kale ayaa isu karaama dhigtay dabeetana ninkii wuxuu ku yihi bal waad arki doontaa orad meelad ku kaadidaba haddaad hesho waa aniga dabeetana ninkii kali marba wuxuu isaa kaadi u yaro baydho cabdiqaadir unbaa kala dhexadla or waa anigii ahay ukaa jiris u yaro kaadi haddana meeshuu iskaga tagaa meel kaleu tagaa intuu lugeeyo halkaasuu la fadhisa a ah, kadaa halkan haddana dabeetna waxay qaateen qaacidaha dhulka taakataaku ugu jira bal beenta intaan la eeg waay markaa waxyaabaha ummadda laga dhaadhicinayo ee aan jirin bay kami ummadduna way fahamtay hadda taa ogsano ummaddu xataa aqoon diineedoo badan bayaanay yeelanin laakiin waa la fahmay sheekada marka lagaa fahman baa ugu daranba iyaga iminka waa laga fahmay warkaas inaanu socday hadday tahay Eh, waxa weeye eh, dadka caamada magaalada jooga iyo kuwa miyiga joogaba waayo wax alla wixii dhaqaale ay ku samaynayeen ile dhaqaala doon weeye dadkan markay abaara dhacaan waxa leey sheekh hebel baynu xabaashiisii tegay halkaasaa la tegaya marka dhibaatooyin kale dhacaan waxa leey sheekh hebel baa xoolihii naga badhiya aynu iska laaluushiyo xoolaha aynu xabaashiisii ku dul qalqallo isagaa dacaweyn nagu noqday xoolaha marinaya abaarta isagaa inagu keenay roob la-aanta yani waxay ka mid tahay waxyaa sida ummadda loo luminayo qaarkood oo nool baa aaminsan ama dadka ka dhaadhiciyey in ay roobka meeshay doonaanna u diidi karaan meeshay doonaanna ay odhan karaan kusoo baydh halka halkanaa u baahana halkaana ha tegina kada marka war roobka ilaahay baa wata subxaana wa tacaala amar buu ku socdaayo halkii alla uu la damcay baa la geynaya ha qaarkoodba waxaa laga sheegaa waxaan odhan doonaa haddaad siyaarada bixin weydaan ilaahayow intaa milix baa ii taalle roobka ka ilaali ka waran intan milix baa ii goglan hayga qoyn roobow meelaha ilaahay qabo halkan laakiin ha ku diin saa dadka qaarkood iska masaakiini rumaysanayaan odhan maya sheekh kadaa milixda ah goglina kada milixda kada waxaad doonaysa maanu kusaynayna marka goodigaa iyo hanjabaaddaa waa laysla dhaafay hadda dadkuna way fahmeen warka nimankaa suufiyada ah waxba yaanay tiifiyada ka soo botorin aqoonna ma hayaan muctaqadna ma hayaan ummaddana marka aad waxu sheegayso wax runaa loo sheeg wax run u eg haddaad xataa maxaa lo odhan jire hadaad been sheegaysa mid run u eg sheeg baa lo odhan jire soo maaha yacni wax dadkuba aanay ka dhegaysanayn bay ku hadlayaan waana waxaan filayaa waa iska gebagabadii iyo nihaayadiio fikirka noocaasi waa iska caqiil uu soo dabar go-aya mid sii soconayana maaha laakiin inagay tay caqiidada inaynu iska dhisno ragow inaga ilaaliya keliya uun wixii inaad dhigato laakiin aad gudbin kari weydo berri ka maalin xabaddaasoo kale hadday ku hesho waa inaad u heshaa jawaabtii aad ku qancin lahayd ila isaga laftiisa dacwad buu u baahan yahy laftiisa inuu khayrka la doonayna inuu halaagsamo u baaba-adee la doonima inuu naar galo isaga iyo wixii kale khaldanba toositaan toosintoodiiyo inay hagaagaan baa inoo fiican oo dee waa qof muslimo aynu doonayno islaamnimadiisii inaynu toosino oo wixii khaladaade jahli uga dhacayana laga dee dhaadhiciyay inay khalad tahay marka waxaad qofka u babac dhigi kartaa ama aad wax ka dhaadhicin kartaa marka aad ku gaashaaman tahay alcaqiidatu asaxiixa iyo aqoonteeda marka waa qodob aan aada u adkaynayo culimadana haddaynu culimada un ka sugno wax walba sheekhu haj ka jawaabo war culimada inagaa bedel ka aday beri ka maalin insha allah marka mukhaalafaadka noocan ee ama tiifiyada laga faafinayo ama suufiyadu baraha bulshada ku faafinayaan ciddii jawaabi lahayd amaba aan idhaahda dee ubabac dhigi lahayd waxaa la doonaya hadda inaan u diyaargarownadii si berri ka maalin insha allahu aynu u noqonno dad dee ciddii lafac yaryarka inaynu ku baxno maan ahayn ya yaryarku markay soo istaagaan dee yaryar baa ku baxay iyaga lamid oo ka aqoon badan weliba soo ma hadda haddii culimadii waaweneed mid oo dee aan waxbaba haynba iska yar oo lasoo kalifo o lasoo lugoy ay jawaabaan waxaa laga imaysaa sheekhu muxuu kan uga jawaabaya soo maa laakiin adigoo la da-i soo qabateed khaladaadkiisii kala dhigdhigto ee weliba jawaab sax oo aqoon ku salaysan aad siiso taasaa tilmaamaysa de waxa weeye nimankii loo wacdhiyi karo baarak fiikum wallahu aclam wabillahi towfiiq sala allahuma cala nabiyina